alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray mowdicii ku saabsanaa aadaabu daarisi walmudaris waxaynu ugu dembeeyey qaybta ku saabsan alqismu ahaani adabuhu fii darsi mala fii darsi inayna fasirin baan u malaynaya fii darsiyin ku dhaafnay darsiga waxaa looga jeedaa isaga waxbarashadiisa uu waxbaranayo fii darsihi ay fii tacallumihi waxaa jira darsi iyo tadriis tadriis waa dhigista uu wax dhigaayo darasa yudarisu tadriisan fa huwa mudaris iyo darasa yadrusu darsan fa huwa daaris darasa waa baranayaa yadrusu waa baranayaa darsan barashuu baranayaa fa huwa daaris waa mid baranaya marka adabuhu fii darsi waxaa loo jeedaa ay fii tacallumih barashadiisa uu cilmiga baranaayo kororhsanayo cilmigii bay ku saabsan marka cilmiga waxbarashada uu waxbaranayo waa inuu markaa mar walba sii wadaa oo kororsadaa waayahay e, adabuhu fii tasniifi qaybta saddexaad waxay ku saabsan tahay afar aadaabood buu ka hadlayaa qaybtan hore ee mudariska ku saabsan adabuhu fii nafsih adabuhu fii darsih adabuhu fii tasniifih adabuhu fii tacliimih arbacatu anwaac waxaanu soo argnay laba qaybood aadaabtiisa daat ahaan uu isagu ula imanayo ku sifoobayo iyo aadaabtiisa uu cilmiga kororsanayo cilmiga sii baranayo labadaabaa soo aragnay waxaynu joognay adabuhu fii tasniifi aadaabtiisii ee ku saabsanayd qoraalka uu cilmiga qoraayo ama kitaabo qor uu isku dayayo oo kutub qoraayo qaala nawowiyu raximah ullah nawawi waxau yihi ilaahay u naxariistee yanbagii an yactaniya bitasniifi ida ta'ahala lah yembaqii waxaa habboon an yactaniya inuu ku dadaalo bitasniifi kitaab qor inuu isku dayo oo ku dadaalo weeye idaa ta'ahala lahu hadduu u ehel noqdo awood cilmi oo wax ku qora hadduu yeesho waxaa habboon inuu ku dadaalo inuu kutubo qoro fa bihi yatalicu calaa xaqaa'iq alcilmi qoraalka uu kutubta qoraayo ayuu ku taalacanayaa calaa xaqaa'iq alcilmi cilmiga xaqiiqooyinkiisa xaqiiqooyinka cilmiga taasuu ku daalacanaya wa daqaa'iqihi iyo masaa'isha qarsoon taasuu ku daalacanaya ay ugu baxayaan oo kitaabo qorka cilmi waa lagu bartaa wa yahbutu macahu cilmigu markaa la jirkiisa waa ku sugnaanaya oo ugu sii xasilayaa oo ugu sii xoogoobayaa inuu cilmigu u raasukho ayaa ka imanaysa waayo markuu kitaab qorayo waxbuu baxsinayaa waxbuu baadhayaa yacni masaa'il buu marka waxa weeye markaa aad u dhuuxayaa u hubsanayaa u rogrogayaa u raajacayaa u qorayaa marka waa u sugnaanayaa wuxuu u noqonayaa shibhu xifdu oo kale u noqonaysa sidii wuxuu qaybsan yahay oo kale ku dhowaanaysa liannahu yadaruhu maxaa yeelay wuxuu ku kallifayaa qoraalka uu kitaab qorayaa ama kutuba qorayaa ilaa kasrati taftiish baadhis fara badan buu ku kalifayaa oo kutubaha baadho masaa'isha baadho waalmutaalacati iyo taalacasho fara badan oo uu kutubaha taalacdo ayuu ku kallifaya taasuu markaa u dhibgelinayaa uu sababaya iyo wataxqiiqi inuu masaa'isha xaqiijiyo naskaasi daliil ma u yahay masalada mise uma aha ma ku tusinayaa mise kuma tusinaayo daliilku ma sugan yahay mise ma sugna waalmuraajacati iyo raajicitaanka uu raajacaayo masaa'isha u noqonaayo inuu aad u baadho aad u raajico aad u taalacdo ayay ku kallifaysaa oo u saabaysa iyo walitilaaci inuu taalacdo cala mukhtalifi kalaami ala'immati wa muttafiqihi hadalka a'immada ee iswaafaqsan iyo ka iskhilaafsanba inuu taalacday ku kallifaysa cala mukhtalifi kalaami ala'imma kalaamka a'immada iyo culammada hadalkooda iskhilaafsan inuu taalacday ku kallifaysaa wa muttafiqihi iyo kooda iswaafaqsan mid walba wa waadixii kiisa cad inuu markaa daalacdo hadalka culammada ee waadixa ee cad uu ka daalacdo min mushkilihi kiisa markaa ishkaalka leh wa saxiixi iyo kiisa saxiixa ay min daciifihi kiisa daciifka ah uu ka daalacdoo ka arko wa jaslihi iyo waxaweeye kiisa hadalka marka waxaweeye markaa miisaan kalehee fiican kalaamu jazli waa hadalka markaysaga qawiga ah ee marka waxa weeye markaa fasax ahaan iyo balaaqa ahaan iyo marka waxa weeye mid walba yacni markaa yacni fiican ee wanaagsan ee xoogga leh ee miisaan kaleh fasaaxad iyo balaaqadiiba ku sugan tahay qawaaciddii waa waafaqsan yahay rakaakatul alfaad kuma sugna shuruudihii markaysaga balaaqadoo dhanna waa u dhantay min rakiikihi kiisa marka waxaa rakiiga ah ee sida uu isu haystaa ama u tarkiibsan yahay yacni markaa ay tahay midaan markaa saani isu haysanin oo rikada waxaa laga tilmaamaya in waxa weeye hadalkii uu yahay hadal yacni markaa si waxa weeye aan isugu habaysnayn ama qawaaciddii buu khilaafsan yahay masalan oo xaggaasaa jajab kaga sugan yahay oo kalaamkii uu yahay mid markaa aan qawaaciddii carabiyada ku fadhiyin ama qawaaciddii waaba ku fadhiyaaye nudqiga lagu dhawaaqayo ayaa kelimaadka ama xuruufta qaarkood ay adag tahayba sida loo soo saarayo ya ama qaraabada iyo waxyaalahaasaa ku badan markaasaa xaggaasay uga timi marka waxa weeye dacfigu uga yimi ama dacfu ta'liif baaba ku sugan wamaa laa ctiraada calayhi min hayrih iyo waxaan ictiraad ku sugnayn inuu ka daalacdo ka garto ka ictiraadku ku sugan yahe loo ictiraadi karo wa bihi yatasifu almuxaqiqu bisifati almujtahid kaa sababtiisa oo ah qoraalka uu kutubaha qorayo o sannifaayo sababtiisu uu ku sifoobayaa muxaqiqu sifadii kii markaa mujtahidka ahaa ee ama xaddul ijtihaad haddii ijtihaadkii istilaaxigaa lagu socdo maadaama marka uu isyidhi masaa'isha xaqiiji oo adiladeeda raadi oo sida raajixa iyo sida marjuuxa kala garo waxa uu daliilka yahay waxaan u daliilka ahayn kala garo sifo mujtahid ayuu markaa ku gaadhi karaa sababtiis ama laga tilmaamayo ijtihaadkii iyo dadaalkii waa yahay wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa raximahullah inuu waxa weeye sheikhii ama mudariskii hadduu u ehel noqdo inuu wax qori karo oo kutuba allifi karo inuu kutuba allifa inay fiican tahay marka shartu ku xidhan shardigaasi waa maxay idaa ta'ahala lahu hadduu ehel u noqdo waayo qof waliba inuu is yidhahdo wax qor ma aha haddaanu ehel u ahayn inuu wax qoro ma aha waayo yacni yasiiru calayhi caaran wa shanaaran ceeb bay ku noqonaysaa ceebtiisa iyo markaysaga jahligiisa ayaanu markaa bandhigayaa oo waa isfadixadinaya qofkuna hadduu markaa wax qoro waxaa la yidhahdaa caqligiisii buu dadka u bandhigay caqligiisii ayuu dadka u bandhigay waxay odhan jireen culammadu waxay odhan jireen man allafa faqad istahdaf fain axsana faqad istactaf wa in asaa'a faqad istaqdaf waa cibaaro sajci ah kii kitaab allifaa faqad istahdaf wuxuu dalbaday dadku marka waxa weeye inay hadaf ka dhigtaan inay isaga marka waxa weeye dadku wax ka yidhaahdaan oo hadaf ka dhigtaan sidii waxa weeye meeshii lagu dhugtamayo kale ay hadafka u ahayd saasoo kale ayuu wuxuu dalbaday in isaga lasoo ataago oo waxa weeye dadku hadalkooda ay ku soo tuurtuuraan mid ammaanaya iyo mid markaa dhaleecaynaya mid walba man allafa faqad istahdaf fain axsana faqad istactaf hadduu wanaag sameeyo oo si wanaagsan wax u qoro dadkii waa kasbadayoo waa soo jiitayoo waa isjeclaysiiyey wallaahi waa kitaab qiimo leh yacni waxa weye nin wax yaqaanna marka wixiisa dambe waxaa laga yaabaa in aad loo raadiyo oo loo doono kitaabkiisana waxaa laga yaabaa in la kala boobo fain axsana faqad istacdaf wain asaa'a faqad istaqdaf hadduu markaa xumaato sameeyo oo bimacnaa siduu wax u qoray ay noqoto si xun walbal wuxuu qoray eeg eh, markaas waxa weeye inay dadku caayaan oo dhaleeceeyaan ayuu dalbaday war midba ma aha war mid waliba waxbuu qoraya war balkani wuxuu qoray eega yacni waxa weeye waa la dhaleecaynaya marka saas aawadeed waa inuu aad qofku isaga hubsadaa waxa uu qorayana waa inaanu ku degdegin wainoo sheegi doonaa kaa waa inoo keeni doona u soo wada marka shardigu waa maxay waa idaa ta'ahala lahu sababta ugu dadaalaya tasniifka waa maxay hadduu ehel u noqdo bacdu ahlicilmi musanafaadka iyo tasniifka kumay dadaali jirin sheikha la odhan jiray cabdirasaaq cafiifi wuxuu ahaa sheekh cilmi badan masar baa laga dalbaday oo inuu markaa bilaadu sacuudiya yimaado ayaa loo yeedhoo la dalbaday kadibna waxaa lagu daray hay-atu kibaar alculamaa iyo lajnatu daa'ima labadaba lagu daray aqlabka hay-atu kibaar alculamaa waa ardaydiisi badankooda isagay wax ka dhigteen dadkay wax ka qaateen ama culammaday wax ka qaateen buu ka mid ahaa haddana wuxuu aha qaliilu tasniif waa naadir wuxuu qoray wuxuu odhan jiray culammadu waxay qoreen baa ku filan dariiqa caynkaasi waa jirtaa laakiin sida saxane badanka culammadu u badan yihiin waa maxay waa in marka waxa weye qofku hadduu ehel u noqdo inuu wax allifo wax qoro waayo cidda kale wax qortay qofka waxba kama gelin waxa weeye isaga ayay dan u tahay inuu wax qoraa dad baa ka faa'iidaysanaya yacni waxa weeye nafci badan baa ku sugan waxay bacdi culammada ka mida ay yidhaahdeen sida ibnulmuctazil laga soo naqliyey cilmu linsaani waladuhu lmukhallad cilmiga qofku waa ilmihiisii waarayey waa walad mukhallad uu ka dhigan yahay waa tashbiih baliiq waa ilmo waarayo o kaluu ka dhigan yahay ibnu jawsi wuxuu cabbiray almusannafu walad alcaalimi almukhallad hadalkaa horuu ka qaatay kolle oo ka iqtibaas kitaabka la qoraa waa caalimka waladkiisii ayuu ka dhigan yahay waa tashbiih baliiq waladkaasoo waaray yacnii waxaa weeye qarniyaal fara badan iyo zaman fara badan buu jiraya iminka culammadii salafka kutubta ay qoreen ilaa yowmina haada waa la akhrisanayaa waa lagu intifaacayaa imaam albukhaari saxiix buu allifay muslim saxiix buu allifay shaafici um buu allifay wahaakada intee qarni baa laga faa'iidaysanaya intee ummadood baa ka faa'iidaysanaya malaayiin baa akhrisanaya malaayiin mid walba ashar baa uga noqonaya haddamala asharkaas weli waa mudaacaf mar walba waa labanlaabmaya ya mar walba waa labanlaabmaya ida maata alinsanu inqaطca camaluhu ila min alaa sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah siduu u labanlaabmayo waa dib baynu ka sheegaynaa insha allahu tacaala wax cajaa'ib bay ka sheegeen culamada qaarkood tadciifka marka laga hadlay waaya marka culammadii ka dambaysay xataa culammadii qarniyadii dhexe ah imse qarni baa laga faa'iidaysanaya kutubtooda hadduu nawowi yahay hadduu ibnu taymiye yahay hadduu ibnu yahay hadduu ibnu xajar yahay hadduu shawkaani yahay hadduu suyuudi yahay yani waxa weeye intee laga faa'iisanayay ya qofka camalkiisu isaga ayuu ku kooban yahayo dee camalkiisii cibaadadiisa isagaa samaynaya laakiin cilmigiisu waa tallaabaya tacliimta qofka uu darsi dhigana waxaa ka markaa ka ballaadhan oo ka waaritaan badan oo ka taf ballaadhan kutubta waayo kutubta waxaa laga daabacayaa alaafu nusakh ya waxaa la sheegaa kutubaha qaarkood markaysaga malaayiin in laga daabacay balka waran ya dabacaadkiina saasay isaga daba imanayaan ka kaalay qarniyadaa fog wakhti aan fogayn oo markaysagaa laga joogo boqol iyo wax yar oo sano ada laga joogo kun sagaal boqol labiyo tobankii baan filaya inuu alifay mustafa alkhalaayini kitaabkiisa jaamicu duruus alcarabiyi ama wakhtigaasuu dhintay labada mid wey dabaacad fara badan baa la daabacay waa hal qarni iyo wax yar daaro kala duwan baa daabacay hal daar oo daabacday kitaabkaas dabcaddaan ka haystaa waa dabcaddii toddobiyo soddonaad dabcaddii toddobiyo soddonaad baan haystaa toban sano in ka badanna waa haystay bal intee baa la daabacay dabadeed bal daaraha kale intay daabaceen hal daar baa markaysaa maraysaa toddobiyo soddon dabcadood ka waran ya waxaa la sheegay kutubaha qaarkoodoo casrigan la qoray in saddex malyan oo nusho laga daabacay saddex malyan oo nusho ka warran marka nafci intee leeg baa qofka uga iman kara haddii markaa niyada uu hagaajiyo oo ikhlaaskii la yimaado waxtar intee leeg baa uga iman kara waa cadiim marka qoraalka uu kutubaha qoro wuxuu ku daalacanayaa xaqaa'iqdii cilmiga u baxays daqaa'iqdiibaa u dillaacays masaa'isha daqiiqe qarsoon ayuu fahmaya ku baraarugayaa waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood dee inuu markaa dul cararo oo marka uu u fiirsado tadqiiqiyo waxaan uga muuqan jirin dib inay uga muuqdaan baa dhici karta saasaa suuroobi karta cilmigii baa u sugnaanaya u raasukhaya ya oo qoraalkaasi cilmigii baa u sugaya wuxuuna ku kalifayaa baadhis fara badan iyo taalacasho iyo kutubaha inuu raajico qofku markuu wax qoraayo maskaxdiisu intuu iska fadhiisto iskama qoro ya wixii hore laga qoru marka hore raajicaa hadduu doonaayo imka mas'alo inuu wax ka qoro waa inuu yidhahdaa masaladan maxaa laga qoray waa inuu baadhaa cidda madinnadiioo loo filaanka waa weydiiyaa wixii laga qoray waa inuu soo urursadaa waa inuu wada akhriyaa yacnii hadday u muuqato marka inuu wax ku kordhin karo ama wax kala firiqsan oo kutuba ku kala firiqsan u ururin karo ama markaa waxa weeye shay markaa nadar ku jiro inuu markaa waxa weeye sixi karo yani maqaasidii taaliifkee la yaqaanay mid ka mida ah hadduu markaysa waxaan yani ku rumoobi karo taaliifkiisa waa inuu markaa qoraa suyuudi wuxuu caado u lahaa maktabad weyn buu joogay wixii baabkaa laga qoruu marka hore daalcan jiray markuu ahriyo ahriyo ahriyu marka dambe khulaasayn jiray wax alla waxay sheegeen markaasuu wuxuu dooni jiray inuu wax kale ku daro kutubihiisa marka waxaa weeye laga daba dhacay hadduu itqaanka yahay hadduu tadriibka yahay iyo kutubo kaleba waxay siday ku dhaceen waa saas wuu yacani kutubihii horuu raajacay wax alla waxay qoreen oo dhan buu doonayaa inuu marka kulmiyo ashyaa kalena marka u idaafeeyo markaasay waxay noqdeen kutubo marka yacni u allifay waxay noqdeen muctamadka baabkaasay noqdeen oo imka culuumulqur'aan marka laga warramayo um waxa ah alitqaan fii culuumi alqur'aan ya waa kitaab yacni aad u ballaadhan oo wixii oo dhanba jamciyey ilaa yowmina haada kitaab kaloo ka deeqaya yacni ma jiro waata mucaasiriinta qaarkood ku kaliftay inay isagii soo ikhtisaariyaan oo mukhtasar ay ka dhigaan marka taxqiiq iyo muraajaco iyo raajiciis iyo umuurahaasuu samaynayaa wuxuu taalacanayaa kalaamkii culammada kii iswaafaqsanaa iyo kii iskhilaafsanaaba wuxuu taalacanayaa kala garanayaa kiisa waadixa iyo kiisa ishkaal kale kiisa saxiixa iyo kiisa daciifka ah kiisa balaaqada badan iyo kiisa rakiigga ah ee waxaweeye markaa xoogaa qanaanafka ah yacnii hadalkiisa aan xoogaa aanu qawiga ahayn xoogaa marka balaaqadiisa iyo fasaaxadiisu liidato waxaa ictiraad kale iyo waxaan lahayn marka fawaa'idka caynkaasaa ku sugan walyaxdar kula alxadari marka maqaasida taaliifka culammadu waxay yidhaahdaan ilaa siddeed maqsad bay sheegaan ilaa siddeed markaa maqaasidu taaliif toddoba ama siddeed bay tilmaamaan waatuu hilaali odhanaayo fii sabcatin xasaruu maqaasid alcuqala min alta'liifi faxfadha tana alamala abdic tamaama bayaan liikhtisaarika fii jamcin waratib wa aslix ya akhi lkhalala sheekhii eh, maalikiga ahaa ee loodhan jiray alhilaali min culamaai qarni haani cashar waxau idhi toddobay ku koobeen maqaasidda cuqalada yacnii dadka cuqaladii maqaasidda ay ka leeyihiin ta'liifka ay wax allifaan toddoba arrin bay ku koobeen faxfadha tana alamala qayb buu ku yidhi waxaad gaadhaysaa waxaad doonayso ma'muulak alma'muulaad gaadhaysa abdic tamaama bayaan liikhtisaarika fii faa'idadu leeyahy waxay tahay hal bayd buu ku kulminayaa toddobadii marka iska rumuus bay tahay abdic waa ibdaaci tamaama bayaanin tamaamku waa itmaamu naaqis bayaanku waxa weeye waa kii sharaxa ama markaa caddaynta ku saabsanaa shaygii mushkilka ahaa ama marka waxaweye mubhamka ahaa ama khafiga ahaa in la sharxo la caddeeyo shuruuxaadkii iyo tafaasiirtii baa soo gelaya liikhtisaarika waa mukhtasarkii fii jamcin wa jamcu lmufaraq wixii kala taganaa in la kulmiyo la ururiyo kutubay ku kala tagan tahay markaasaa lasoo ururinaya hal kitaab laysugu keenaya wa aslix yaa akhi lkhalala wixii khalal ku jiro in la islaaxiyo waa tasxiixu mukhti tay ka cabbireen marka hal bayd buu ku cabbiray abdic tamaama bayaan liikhtisaarika fii jamcin yidhi alaa faclaman ana ta'aaliifa sabcatun likulli labiibin fi nasixati khaalisi fa sharcun liiqlaaqin wa tasxiixu mukhti'in wa ibdaacu xabrin muqdimin hayri naakisi wa tartiibu mansuurin wa jamcu mufaraqin wa taqsiiru tatwiilin wa tatmiimu naaqisi wuxuuhi waxaad ogaataa in ta'aaliifta wax la allifaa toddoba tahay dabeednu markaa toddobadii u tiriyey shay muqlaqa ah oo xidhan bimacnaa khafi ah in la sharxo dhammaan shuruuxaadkii iyo xawaashidii waxay soo gelaysaa kulluha fa sharxun liihlaaqi hadday tafaasiir tahay hadday shuruuxulaxaadiis tahay hadday shuruuxulfiqhi tahay hadday marka waxa weeye shuruuxu kutub alcarabiya tahay hadday noocay kastaba iyo xawaashiyaha la saaray iyo nukadkiiyo tacaaliiqaadku dhammaan waa noocaas wa tasxiixu mukhtiin oo haddaan wax kale u raacina ay cibaaraduun bayaaminayaan waxaa dhici karta taaliif kitaab la alifay akara min maqsid qasdi keliya wax ka badan inay ku kulmeen ou mar yahay tasxiixu mukhti ou mar yahay waxa weeye marka sharax uu yahay gees waa sharxayaa gees waxbuu saxayaa gees waxyaalo kala tagan buu ururinayaa marka maqaasid mutacadida ku kulmi kara waqhtiyada qaarkood marka maqaasiddaa la sheegay mid ka mida waa inuu ku dhacaa cala alaqali haddaanu mid ka mida ku dhicin laa maxalla lahu min alciraab ya wa taswiid alwaraq waraqaha la madmadoobiye fa sharxun liiqlaaqin wa tasxiixu mukhtiin mid khata'ay oo gefay sixidda la saxayo dhammaan ruduudaha marka ahlucilmigu ay sameeyaan raasikiinta ahi waa noocaas weyi waa tasxiixu mukhti wa ibdaacu xabrin muqdimin hayri naakisi Eh, inuu markaa waxaw ibdaac la yimaado wax cusub ikhtiraaco fanni cusub iyo wax cusub buu la yimi cilmulcaruud waxa markaa yani waadiciisu yahay oo ibdaaca la yimi eh, khaliil khaliil bnu axmed wahaakada yacni fanni cusub ama wax cusub inuu keeno oo ibdaac la yimaado waa nooca ugu muhiimsan bay yidhahdeen uguna faa'iidada badan wa tartiibu mansuurin shay waxa weeye markaa nasri ahaa in nadmi loo rogo yacni waxa weeye waxaa laga dhigay nadmi oo nadmigaa loo rogay wa jamcu mufaraqin wax kala taganaa oo kutuba ku kala firdhsanaa in lasoo ururiyo meel lagu kulmiyo wa taqsiiru tadwiilin mid dheeraa oo hadalka marka waxa yacni eh, aad u dheeraa hadalkaoo idnaab badani ku sugnaa in lasoo gaabiyo oo khulaasa laga soo dhigo waa mukhtasarkii wa tatmiimu mid naaqis ahaa kitaab aan marka waxayn yacni aan dhammaystirmin in la dhammaystiro waxaa dhici karta mashaayikhda qaarkood kutuba inay bilaabaan taaliifkooda waxaa dhici karta inuu kitaabkii dhammaystiri waayo u dhammaystiri waayo ama inay geeridu ka soo gaadhay ama inuu waxaweeye sixadiisa iyo caafimaadkiisa daraaddeed inuu u dhammaystiri waayo waa ka xanuunsaday dabeedna markaa halkaasu kaga hadhay ama waxa weeye masaa'ishii baa markaysa waxaan yacni ku hawl badatay dabeedna xaaladda noocaasa wuxuu isii karaan uma haysid ma sii wadi kartid halkaa iskaga jooji waxaase u badan badiba nooca marka waxa weeye ama laga dhintay ama six ahaan laga daciifay kaas in la dhammaystiraa isaguna waa nooc ka mid a noocyada taaliifka walyaxdar kula alxadari an yashraca fii tasniifi maa lam yata'ahal lahu ha ka digtoonaada kula alxadari digtooni dhammaanteed an yashraca inuu gudagalo fii tasniifi maa kii inuu markaa qoro oo waalifo lam yata'ahal lahu aanu ehel u noqonin fanni aanu ehel u ahayn inuu wax ka allifo taaliifkiisa inuu gala maaha fa inna daalika yaduruhu fii diinihi wa cilmihi wa cirdih wuxuu uga digtoonaanayaa fa ina daalika maxaa yeelay kaasi yaduruhu waa dhibayaa fii diinihi xagga diinkiisuu dhibayaa waxaanu cilmi u lahayn buu sheegayaa dadkiina waa luminayaa dee yaa waa cilmiga xagga cilmigiisu dhibayaa oo cilmigiisina wuxuu u dhibayaa dee funun u yaqaanaa laga yaaba in laga qaadan waayo oo la warkii wixii qoray miyaanu ahayn wa cirdiga xagga sharaftiisa markaasaa laga yaaba inaan la ictimaadin ya inaan la ictimaadin baa laga yaabaa markaysaa waxa kale uu garanayo xataa aan laga faa'iidaysan cirdigiisa iyo sharaftiisana inay waxyeeshaa laga yaabaa oo ay dhibaatayso oo wuxuu noqonayaa dee waxaweye mudqat annaas midee dadku marka waxa weye hadiyo jeer dhaleeceeyaan oo ay naqdiyaan oo yacni wax ka sheegaan marka waxaanu ehel u ahayn waa inaanu waxba ka qorin suyuudi waa ku ka odhanaya alfiyadiisa uma idaa ahalta sannifta mhari wa yubqi dikran maa lahu min ghaayah wa innahu fardun cala alkifaaya wuxuu yidhi haddaad ehel u noqoto kitaab qor buu yidhi tamhari xariif baad sii noqonaysaa haddaad sannifto oo qorto waxaad noqonaysaa xariif kutuba qorka cilmiga waa lagu sii bartaayo waa u sii dillaacaya qofka cilmiga waa u furmaya juhdi baana ka baxaya wuxuu ku kallifayaa masaa'ishii inuu baxsiyo sidaynu hore u soo sheegnay waxaan uu qoraye uu raajacaye uu ku noqnoqonayaana waxa u noqonayaan shay marka xaasil u ah oo u sugan marka cilmiga usii dilaacaya xariif buu noqonaya wa yubqi dikran maa lahu min haaya wuxuu baaqi yeelayaa yacni sharaf iyo xus aan markaa dhammaad lahayn waatee culammada qaarkood aan u lahayn ayaa markaa magacoodu wuxuu ka dhacay mashriq iyo maqhribba nawowi baa ka mida ibnu taymiya ka mida labada midna ubad ma yeelan ya dhicis iyo dhammaystoonna may dhalin haddana waxa weeye magacoodu mashriq iyo maqhribba waa ka dhacay mabay guursanba cilmigaasay ku mashquuleen haddana maca daalik magacoodii waa caanbaxay waxaan laga daba dhacay kutubtoodii aad iyo aad baa looga faa'iidaystay magacooduna mashaariqu lardi maqaaribiha waa ka dhacay inagii soo sheegnay waa almusanaf waladulcaalimi almukhallad lcaalimi almukhallad asheekh ah, muqbil ibnu haadi alwaadici inama mama dhalin laba hablood buu dhala musanafaad iyo kutub buu allifay arday badanna waa soo saara kitaab kutubtiisa ka mida ah waxa uu yidhi sida laga sheegay sagaal inan waa iga wanaagsan yihin waa iga khayr badan yihin sagaal inan ka warrama sagaal inan kitaabkaasaa ii dhaamoon oo kitaabkiisa aljaamicu asaxiixu bixiyey ya markii hore almusnad asaxiix baa lifay markii dambena abwaabu alfiqhi buu ka dhigay oo aljaamicu asaxiix ayuu markaysaa ka dhigay yacni wuxuu ka dhigay calaa sabiil jaamic oo kale ka dhigay mid mubawab ah oo abwaabtaas leh yacni jawaamicda sideeda loo qabo wa fardun cala alkifaaya waa fardi kifaa'i ah oo ummadda si guud u saaran yacni kutuba qorka haddii aanu qofku ehel u ahayn inuu wax qoraa diinkiisii iyo cilmigiisii iyo cirdigiisii mid walba waa dhibaysa walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm marka diinkiisii waxba yeelays ya hallaa sa'aluu idaa lam yaclamuu inamaa shifaa'u lciyi su'aal cilmigiisina waxbay yeelaysaa iyo kalsoonidii lagu qabay cirdigiisa iyo sharaftiisana waa dhibays waliyaxdar aydan min ikhraaji tasniifihi min yadihi ila bacda tahdiibihi walyaxdar ha ka digtoonaado aydan noqoshaynu ku noqonnaye min ikhraaji tasniifihi kitaabkiisa inuu ka saaro min yadihi gacantiisa kitaabkiisuu qoray inuu gacantiisa ka bixiyo oo ka saaro oo cid u sii dhiibo waa inuu ka digtoonaada ilaa bacda tahdiibihi markuu kala hufay dabadeed mooyaane ka hor inuu ka saaro ha ka taxadiro waayo isagoo kitaabkii muswadda ah oo aanu kala hufin hadduu gacantiisa ka baxo dad kale gacmahood galo waxaa laga yaabaa dee in markaa qalado badani ka soo baxaan ila kitaab la kala hufo la kala shaandheeyey maahe dabeedna markaa ay ku noqoto ceeb ku noqoto ba walahi wuxuu qoraya ma waxaasa kalsoonidiisina ay wax yeesho wa tardaadi nadarihi fiihi tahdiibkay kusii cadfan tahay iyo araggiisa markuu ku celceliyey dabadeed mooyaane ka hor inuu gacantiisa ka saaro waa inuu markaa ka digtoonaadaa wa takriirihi waa isku macni tardaadki iyo takriirku aragtidiisa markuu ku celceliyey dabadeed ee uu aad markaa waxayn ugu noqnoqday ee marba u raajacay ee marba eegay ou kala hufo kala haadiyey tabyiidiyey caddeeyey yacni waxa weye madmadowgii wixii ka saaray wixii akhtaa iyo nadar ku jiro ka saaro ka bixiyey yacni markaa oo uu ku kalsoonaaday hadda inuu yahay markaa kitaab suuradii hadda uu ku gudbin lahaa inuu gaadhay xaaladda isagaan gaadhin waa inaanu ka saarin gacantiisa sababtu waxay tahay marka ugu horrayse shayga la qoraayo dee marka hore waa la yska jamcinayaa marka dambaa dib loo kala hufaya ya culamaa'ulxadiis baatay odhan jireen idaa katabta faqammish wa idaa rawayta fafattish haddaad wax qorayso axaadiistii qorayso laguu soo wariyey marka hore iska wada kulmi alla wixii la sheegaba riwaayadooda iska wada qor marka dambead sii warinayso kala huf kala baarbaar maxaa saalix u ahaa inaad sii gudbiso sii wariso maxaan saalix u ahaynoo in la tuuro tahay lakiin marka hore waa inta faa'iida kugu seegtaaye iska wada ururiyo iska wada qor laakiin marka dambe dib u kala huf oo shaandheen Ah, marka culammadu markay kutubaha qorayaan waxay sameeyaan marka hore muswadday qortaan waa kitaab marka waxa weeye de marba meel ay masaxayaan wax ku dul qorayaan cibaaro ay taswiibinayaan oo saxayaan marka kitaabkii madmadow buu leeyahay yacni suuradii nihaa'iga ahayd sidii markaa uu ku dhammaanayay ma ah xaaladdaa hore waa muswaddo marka dambe la raajicee lagu noqnoqde ee la kala hufo dabadeed ayuu noqonayaa mubyada noqonaya mid la caddeeyey oo marka waxa weeyaan u noqonaya marka ilaa uu xaaladdaa gaarayo oo kitaab la kala hufay uu noqonayo waa in gacantaada aanad ka bixin oo ka saarin walyaxris calaa iidaaxi alcibaarati wa iijaaziha ha ku dadaalo calaa iidaaxi alcibaarati cibaarada caddaynteeda wa iijaaziha iyo koobista la koobaayo cibaarada ha ku dadaalo laba shay buu kulminayaa kow inuu hadalkii waadix ka dhigo hadal muxtamilaad badan oo siyaalo kala duwan aqbalaya oo macnihiisu aanu caddayn aanu ka dhigin ee eh, hadal waadixa oo cad oo muraadka looga jeedo eh, markiiba la garanayo waa inu noqdaa mar labaadkana waa in la koobaa aan hadalka la badin falaa yuwadixu iidaaxan yantahi ila rakaaka ma caddaynayo caddayn ku dhammaanaysaa hadal markaa waxa weeye fasaaxadiisa iyo balaaqadiisu ay liidato sida marka waxa weeye loo caddaynayey lama biyo dhicinaya rakiibka hadalka ahi waa hadalkan eh, fasaaxadiisa iyo balaaqadiisu ayna fiicnayn ee waxa weeye ama siduu isu haystaa ay liidato ama sidii loo caddaynaya caddaynayey yacni marka biyo dhacay yacni marka bimacnaa waxa weeye hadalkii la farabadiyey ilaa hadalku waa inuu muujas noqdaa kooban yahay heerkaa waa inaanu gaadhin iidax maca iijaaz caddayn iyo koobisi waynays helisaa walaa yuujizu ma koobaayo iijaazan koobis yufdii gayaysinayoo gaadhaya ila almaxqi yacni waxa weeye masaxaad iyo walistiqlaaq inuu markaa xidhmo hadalkii dee wax xidhan u iska noqdo aan la fahmayn kaannahu waxa la sheegayba dee wax markaa la garanaya aanu ahayn oo sheegistiisu sheegislaan la mid ah. haddii hadalka ikhtisaarka laga badiyo wuxuu noqonayaa hadal markaa aan la fahmayn buu noqonaya hadalkana waxaa loogu talagalay bayaan ya kalaamku waa bayaan waa caddayn alraxmaanu callama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahu albayaan kalaamku waa bayaan waa inuu yahay hadalku mid wax caddaynaya laakiin caddayntii inta laga tiro badiyo inuu iska noqdo hadalka marka waxawe suuqdigoo kale iska noqdo mid waxaweeye marka balaaqadiisu ay liidato oo iska waxaweeye marka kala daadsan noocaasoo kale uu iska noqdo ma aha mana aha marka waxaweeye mid waxaweeye aad iyo aad inta loo koobay dabeedna cibaaradii ay noqotay muqlaqa cibaaro xidhan aan la fahmayn oo u baahan waxaweeye marka yadii caddayn u baahan ikhtisaaraday markaa aad ugu badan tahay cibaarada markaa ikhtisaarada qaarkooda aad loo sii gaabiyey kitaab bay sheegaan madhabulmaalikiya loo qoray afar ikhtisaaroo istaba jooga weeye kitaab baa la qoray waa la ikhtisaariyey ikhtisaarkii baa lasii ikhtisaariyey ikhtisaarkiibaa haddana lasii ikhtisaariyey marka waa mukhtasarun limukhtasarin limukhtasar intaasoo mukhtasar baa isdaba jooga ka ugu dambeeyo cibaaraadkiisu waxaa la yidhi ikhlaaqeeda badan wakhtilumis badan baa ku jira waayo ardigu juhdigu ku bixinayo cibaaraadkan marka aadka loo ikhtisaariyey loo gaabiyey fahamka uu fahmayo ayaa waxay ka qaadanaysaa wakhti badan wakhti badan bay ka qaadanaysaa marka saas aawadeed waa inuu noqdaa mid iidaax iyo iijaas isugu jiraan hadalkiina kooban yahay maca daalik uu waadixna yahay laakiin inuu noqdo marka waxa weye hadal gaaban oo aan la fahmaynin dee ma fiicno waayo ujeeddada looga jeedaa waxa weeye waa si marka wax loogu fahmo oo loogu intifaaco ee dadka in la halxidhaaleeyo muraadku maaha in la halxidhaalanayo muraadku maaha nusxigii laga rabay iyo bayaankii laga rabay iyo tacliimtii laga rabay waa inay ku xasilaysa xataa erayada hariibkaa ah waa in la yska ilaaliyaa saas aawadeed culammada raasikhiintii badiba kutubahay allifaan cibaarad waadix ay wax ku allifaan haddaad eegto marka waxa weeye hadda culammada eh, ibnu taymiya hadallada uu qoray mawaadicda qaarkoodoo dee istilaaxaad marka waxa weeye uu keensanayo bacdulistilaaxaad inuu isticmaalo ruduudaha qaarkooda uu samaynayo dadka qaarkood istilaaxaadkoodii uu kula khitaabayo mooyaane hadalka caadiga uu ku hadlayaa waa hadal waadixoo cad hadal waadixa ah nawowi qoraalladiisu waa saasi dhih ya sheekh culammadii salafka ka mida ayay waxay sheegeen wuxuu ka mid ahaa min culamaa'i alcarabiya culammada carabiga looga dambeeyuu ka mid ahaa markuu hadlayana wuxuu ku hadli jiray baa la yidhaha hadal waadixo cid weliba garanayso ilaa lays yidhaahdo kani carabi badanba ma yaqaani cibaaraadka waadixe uu ku hadlayaa waxaaba lays odhanayey kani carabi badanba maba yaqaana lays odhanayey sheikhu wuxuu uhi wayenbagii ictinaa'uhu min altasniifi bima lam yusbaq ilayhi akar wayenbagii waxaa habboon an yakuuna ictinaa'uhu inuu noqdo dadaalkiisu ku dadaalaya min altasniifi xagga qoraalka bima lam yusbaq ilayhi waxaan looga dheeraynin aan hore wax looga qorin akara inta badan bima lam yusbaq ilayhi akar yani noocaa ku sii dadaal bato laakiin noocyada kale qudheeda wax waa ka qorayaa laakiin noocaas ha u sii bataa laga tilmaamaya waayo kaasi waxa weye waa kaugu ugu faa'iidada badan waalmuraadu bi haada waxaa kan looga jeedaa anlaa yakuuna hunaaka musannafun yughni can musannafihi fii jamiici asaaliibi waxaa looga jeedaa waxa weeye anlaa yakuuna inaanu noqon hunaaka meeshaas aanu noqon oo ku sugnaan musannafun kitaab yughni ka deeqaya oo ka kaafinaya can musannafihi kitaabkiisa yacnii qoraalkiisaas u qoray kitaab kaloo la qoro ka kaafinaya waa inaanu jirin fii jamiici asaaliibihi yacni markaa asaaliibtiisoo dhan bimacnaa waddooyinka wax ku caddaynaayo wuxuu sheegayoo dhan kitaab ka deeqayo oo ka kaafinaya waa inaanu jirin oo waxa uu sheegayoo dhan hadduu mid kale koobsaday oo hore looga qoray mawduucaas dee waxay noqonaysaa faa'iido gaari kuma jirto kiis waxaa la soo qoray inaad markaa haddana sii qortaa maxaad kordhis waa in faa'iide ziyaadiyi ku suganta waa inaanu jirin musannafun kitaab musannaf waa ismafcuul nuunka waa ka dhigan yahay marka waa mid la qoray ila musanif haddii la yidhaahdo waa kii wax qoray noqonaysa marka musanaf kitaab la qoray waa inaanu halkaa ku sugnayn oo yuqni ka deeqaya oo kaa kaafinaya can musannafihi kitaabkiisa uu qorayo musanifkani fii jamiici asaaliibihi yacni usluubiyadiisao dhan bimacnaa waddooyinkiisa iyo waxa uu sheegayo dhan mid ka kaafinaya waa inaanu jirin fa in agnaa can bacdiha hadduu wax ka mida ka deeqo oo kaa kaafiyo falyusannif min jinsihi noociisa ha ka allifo maa yasiidu ziyaadaatin wuxuu kordhinaayo siyaadooyin yaxtafilu biha uu aabayeelayo bimacnaa faa'iidooyin muhim ah oo ziyaada ah waa inuu ku darayaa kitaab ka wada deeqayaa ma jiro laakiin bacdi ka mida wuxuu sheegaayo ama qaalibkeedii baa mid ka deeqayaa oo intuu sheegay sheegayaa wuxuu samaynayaa sida markaa inta qudhiisa la qoray waa inuu isku dayaa fawaa'id ziyaado ah oo dheeraad ah oo muhima yani waa loo aaba yeelaya maxaa loo jeedaa waa muhima waa lagu dadaalayaa yaxtafilu biha an yubaala biha wayuhtam faa'iidooyin ziyaado ah oo muhim ah oo loo aaba yeelayo waa inuu ku darayaa maca dami maa faatahu min alasaaliib iyadoo lala qabo wixii marka usluubiye ah ee bimacnaa isaga ka tegaya seegay inuu ku larayo yani waa u dumaya waxaa loo jeeda waa ku larhayaayo waa ku kordhinaya waa ku siyaadinaya wuxuu tilmaamayaa sheikhu haddii kitaab wuxuu ku kordhinayaa aanu jirin ee intuu sheegayba kitaab kaleu sheegaya uu jiro xaalka noocaasa dee inaynay habboonayn inuu markaa isku mashquuliyo wax kale uga anfac badan oo uga nafci badan waa haysudayo jamiicu asaaliib kitaab ka kaafinaya hadduu jiro xaaje looma qaboe musanafkiisa waayo cid ka cilmi badan oo ka caanimo badan ayaa hore wax uga qortay ya marka xaalka caynkaasa inuu isagu marka waxaweye yidhaahdo waxbaan ka qorayaa oo intii baan haddana qorayaa dee markiisa faa'ida kuma jirto laakiin hadduu markaa wax ka mida kitaabkiisa ka deeqaayo ama badankiisa laakiin qaybo ka mida aanu ka deeqayno fawaa'idkaas ziyaadadaha ku daro usluubka laftiisana waa bedeli karaa masalan oo kale kitaabkii inuu markaa taqaasim iyo anwaac u qaybiyo oo wuxuu ka warramayaa masalan kitaabku mawduuc isagoo ka hadlaya ayuu isagu markaa usluub kale u dhigayaa wuxuu u dhigayaa inuu markaa shuruudihii iyo markaa waxawe arkaantii iyo waxaweeye tacaariif iyo ashyaa kale inuu ku siyaadiyo de waxay noqonaysaa usluub kale hadduu u dhigo qaab kale markiisa markaa u dhigo oo siduu kitaabka nasakh u socday nasaq ka duwan uu allifo oo uu khulaasooyin markaa sheego waxay noqonaysaa markaana mufiid bay noqonaysaa marka fawaa'id ziyaadaa waa inuu ku daraa hadduu fawaa'id ziyaadaah ku darayo waxay noqonaysaa marka waxaa muhim waa fiican tahay waayo fawaa'idda ziyaadada ah ayaa dee markaa waxa weeye e, kitaabkii hore ka dhiman kitaabkii hore ka dhiman faa'iide keliyaoo lagaa faa'iidaystana ayaa waxtar kaaga imanaya marka wixii seegay waa inuu ku daraa wuxuu kaloo samaynayaa masaa'isha uu koobsaday haddii qaarkood uu ku sugan yahay sidii markaa raajixayd oo kale aanu marin ee marjuuxa markaa uu maray ama masaa'il nadar ku sugan yahay uu sheegay ama cibaaraadka qaarkooda ay ahaayeen cibaaraad xoogaa markaysa marka waxaan adagoo mushkil ah yacnii cibaaraad waadixuu ku beddelayaa oo ishkaalka ka maran oo aan u in markaa ishkaal bixin ila waxaway haddii markaa kitaabna intaasoo meelada mushkila ay ku jirto mid walba ay u baahantahy in la xalliyo o la ishkaal bixiyo midna ishkaalaadka ka maran yahay oo waadix yahay dee ka waadixa fiican isagana anfaca oo nafci badan marka ashyaadaasina waxa weeye waa fawaa'id yani uula gaar noqon karo walyakun tasniifuhu fiima yacumu lintifaacu bihi ha noqdo tasniifuhu kitaabkiisu qoraya fiima yacummu wuxuu caam noqonaayo alintifaacu bihi intifaaca lagu intifaacaya wayaksuru lixtiyaaju ilayhi uuna badanayo baahida loo baahanayo yacni shay aad loogu baahanayo oo aada loogu intifaacayo waa inuu markaa noqdaa oo mar kastoo baahida loo baahanaya ay fara badato intifaaca lagu intifaacayaana ay fara badato wuxuu noqonayaa mid sii faa'iido badan buu noqonaya oo faa'iidadiisu ay sii badan tahay ayuu markaa noqonaya marka waxba waxay ka nafciga badan yihiin in lagu dadaalo ayaa aad iyo aad u muhiima ashyaaduna waa kala nafci badan yihiin marka ashyaada la qoraayo ama la sheegaayo dee waxay yihiin qaar kala nafci badan bay yihiin waayahay aadaabu tacliimi weli waxaynu ku jirnaa mudariska aadaabtiisii oo inoo sheegay afar nooc oo aadaabtiisa adabuhu fii nafsih adabuhu fii darsi adabuhu fii tasniifih adabuhu fii tacliimih ama aadaabu tacliimi aadaabtu markaa kula imanaayo mudarisku ama sheikhu kula imanaayo baristiisa dadka uu cilmiga barayo altacliimu huwa alaslu aladii bihi qiwaamu addiini waaddunya altacliimu baristu cilmi cid la baraa huwa alaslu waa asalkii alladii kaasoo bihi qiwaamu addiini waaddunya uu ku sugan yahay istaagga diinka iyo adduunyaduba ay istaagayso toosnaanayso wa bihi yu'manu isaga markaa sababtiisaana tacliimta aawadeed baana yu'manu laga aamin noqonayaa oo lagaga badbaadayaa inmixaaqu alcilmi cilmigu inuu baaba'o ma saxmo inmixaaq bay ahayd dabeed nuunkii waxaa lagu idqaamay miimkaa lagu idqaamay waayo nuun reeban haddii miim ka daba dhaco waa lagu idqaamaa muxiqa fan maxaq waa la masaxay waa la baabi'iyey oo fan maxaqa waa masaxmay marka inmixaaq saas weeye tacliimta ayaa lagaga badbaadayaa inuu cilmigii masaxmo baabo wa fi tanziili alxakiimi qur'aanka munasalkaa waxaa ku sugnaa ee alxakiima muxkami la sugay waid akhada allahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunah waxaad xustaa id akhada allaahu gortuu ilaahay qaaday miihaaqa aladiina kuwii ballankooda uutu lkitaaba kitaabka la siiyey waa yahuudiya nasaara maxaa ballan lagaga qaaday latubayinunnahu linnaasi walaa taktumuunah latubayinunnahu u caddayseen oo u caddayseen oo u caddayseen linnaasi dadka u caddayseen walaa taktumuunahu mana qarinaysaan kitaabka ayaa dadka u caddaynaysaan mana qarinaysaan kaasuu ilahay ballan kaga qaaday inay kitaabka caddeeyaan oo xaqa caddeeyaan oo aynay xaqii qarin wa qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabiguna wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam liyuballig ashaahidu minkum alghaa'ib liyuballig ha gaadhsiiyo ashaahidu kiina joogaa minkum shaahidkaasoo minkum idinka idinka midi alghaa'iba ka maqan ha gaadhsiiyo ashaahid jinsi ahaan baa laga tilmaamaya waa kii joogay kaa joogayna mucayan ma aha xagga macnuhu nakire ka yahay minkum in laga dhigo xaal biictibaari inuu al leeyahay iyadoo laga eegaayo waxaa kaloo bannaan in waxa weeye laga dhigo sifo laga dhigo oo la yidhaahdo liyuballiq ha gaadhsiiyo ashaahidu ka joogaa kaa joogaa xaaluu inan ahaaday minkum mid idinka idinka mida ahaaday alghaa'iba ka maqan ha gaadhsiiyo ama la yidhaahdo ashaahidu ka joogaa ha gaadhsiiyo kaa joogoo kaainun minkum sifad ka dhigaysaa kaainunta alkaa'inu minkum yacnii idinka idinka mid ahaaday alghaa'iba ka maqan ha waa yahay wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa raximahullah tacliimta dadka cilmiga la baraa inay tahay asalka wax ku hagaagayaan adduunyo iyo diin ahaan mid walba barista dadka diinka la baro ayuu ku hagaagaya oo diinkii haddaan la baran dee in lagu dhaqma ama lagu toosnaadaa ma suuroogiis ku dhaqanka lagu dhaqmaayo ama lagu toosnaanayo waxaa u sabab noqonaya garashada la garanaayo in la gartaana ma dhici karto haddii aan la baranin barashadiina waxay u baahan tahay bare cilmigii bara ayay u baahan tahay bare cilmigii bara ayay u baahan tahay marka tacliimtu waa asal xataa umuuraha adduunyada cilmiga diin keliya maaha culumta adduunye laftoodu dee haddaan markaa dadkii la barin cilmigii adduunyada ma garanayaan hadday dhakhtarnimo tahay iyo hadday handase tahay iyo hadday xisaab tahay hadday kheyrkeed tahay ma garanayaan waxyaalaha sinaacaadka lagu samaynayo naafica ah waxa weeye waxay ku timid eh, yacni marka tacliim iyo tacallum baris iyo barasho baris iyo barasho ayay ku timid taasay ku timid marka tacliimtu waa lagama maarmaan cilmigu inuu baaba'o oo iska masaxmana waxaa lagaga aamin noqonayaa barista dadka la barayo haddii cilmigii cidnaba la bari waayo dee cilmiga waa masaxmayaa dadkii jahli bay isugu baxayaan in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazichu min alculamaa walakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaai xata ida lam yubqi caaliman itakhada annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadalluu wa adalluu xadiiskii saxiix waa kii sheegaayey yacni haddii waxa weeye culammadii la qabto cilmigiina in la waaye cilmiga waxaa lagu qabanayaa in culammadii taqaanay la qabto ayaa lagu waaya kaasaa cilmigii lagu qabanaya marka la waayo cid cilmigii qaaran culamo ahayn baa culamo laga dhiganaya oo laga yaabo hogii culammada inay sitaan daadna markaasaa laga yaabaa inay iyaguna lumaan dadkana lumiyaan fa su'iluu faaftw bigayri cilmin riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray yuftuuna bira'yihim yuftuuna bira'yihim ra'yigooda ay ku fatwoonayaan siday la tahay yada marka maxaa ka imanaya waxaa ka imanaya waa dalaal iyo idlaal fadalluu iyagii waa lumayaan wa adalluu dadkiina waa luminayaan wuxuu soo qaatay sheikhu aayadda in ahlu kitaabka lagaga qaaday ballan iyo cahdi iyo miithaaq waa ballan la adkeeyey inay dadka u caddaynayaan kitaabka u caddaynayaan oo aynay ka qarinayn taasaa ballan lagaga qaaday sheegista laynagu sheegaya kitaabkeenna maxaa ku jira in qur'aanka lagu sheegay in sidaa ahlu kitaabka lagaga qaaday ballan waxaa laga qaadanayaa innagana saasoo kale ballanka in laynaga qaado taasaa laga qaadanaya oo xukunkaasi innagana inoo yaallo baa laga qaadanaya nebiguna wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam in la gaadhsiiyo dadka maqan cilmiga liyuballig ashaahidu minkum alghaa'ib yacnii ka jooga ka maqan ha gaadhsiiyo waxaan idhi balliquu cannii walow aaya yacani dadka iga gaadhsiiya kulay ku tahay waxay iga gaadhsiinaysaan aayad kulay ku tahay dadka iga gaadhsiiya marka nebigu calayhi salaatu wasalaam tabliiqii waa amray in dadka la gaadhsiiyo diinka oo cilmiga loo gudbiyo wuu amray yajibu cala almucallimi an yaqsida bitacliimihi wajha allahi tacaala yajibu waxaa ku waajiba cala almucallimi mucallimka waxaa ku waajiba baraha dadka cilmiga baraya an yaqsida bitacliimihi inuu uga jeedo uga qasdo bitacliimihi baristiisa uu dadka cilmiga baraayo wajha allaahi tacaala allah wejigiisa waa inuuga jeedaa ilaahay darti u sameeyaa ikhlaas waa inay ka noqotaa walaa yajcalahu wasiilatan ilaa gharadin dunyawiy iyo inaanu ka yeelin damiirka haadu tacliimtu u noqonaya baristaa inuu ka yeelin wasiilatan mid markaa waddo u ah ilaa qaradin dunyawiyin ujeeddo adduunyo loo nisbeeyey inuu waddo uga dhigto waa inaan uga jiidin oo magac iyo maamuus aad ku heshid iyo ha lagugu ammaano iyo mansib iyo ha lagu siiyo ama jagaha lagugu dhiibo ama xoola ha lagugu siiyo waa in markaa muraadkiisu aanu ahayn waxa uu dadka cilmiga u barayaa liajli dalik waynay ahayn lianna maa kaana khaalisan kaana mustamiran gaddan fii kulli xiin waayo wixii ilaahay u saafiyaa kaana wuxuu noqonayaa mustamiran mid daa'imuu noqonayaa oo qaddan cusub oo daray ah qadiga waxa weeye laantu markay qoyan tahay oo kale ayna qallalin ee waxa weeye markaa ay qoyan tahay baa waa qadi marka shaygii cusub oo dhan saasaa markaa qadi loogu magacaabaa waatii xadiiska ay ku soo aroortay ee cabdullahi bn mascuud ku saabsanaa man sarahu an yaqra'a alqur'aana gadan kama unzila falyaqra' biqiraa'ati bni ummi cabdin qofkay farax gelinayso an yaqra'a alqur'aana gaddan kama unzil inuu qur'aanka akhriyo isaga oo cusub ama xaaluu cusub yahay sidii loo soo dejiyey inuu u akhriyaa ay farax gelinayso falyaqra' biqiraa'ati bni ummi cabdin qiraa'ada ina ummi cabdi qiraa'adiisoo kale ha akhriyo ibni ummi cabdin waxaa loo jeedaa cabdulaahi ibni mascuud cabdulaahi ibni mascuud baa looga jeedaa nebiguna wuxuu u nisbeeyey calayhi salaatu wasalaam hooyadii waxaa laga qaadanayaa ruuxa in hooyadii loo nisbeeyo la yidhaha ina heblaayo inaanay cay ahayn ruuxa in hooyadii loo nisbeeyo la yidhaahdo war ina heblaayow inaynay cay ahayn ayaa laga qaadanaya marka qiraa'ada ibnu ummi cabdi waxaa loo jeedaa qiraa'ada cabdullahi ibn mascuud cabdullahi ibn mascuudna wuxuu ka mid ahaa raggii qur'aanka ku sheeganaa ayuu ka mid ahaa wuxuu uhi toddobaatan suuradood baa nebiga calayhi salaatu wasalaam afkiisa yacni ka qaatay oo aan toos yacni markaa waxa weeye ka qaatay afkiisa mushaafaha qur'aanka qaarkiina wuxuu ka qaatay saxaabo kale ayuu ka sii qaatay markaa raggii qur'aanka ku sheeganaa ayuu ka mid ahaa culammadii saxaabadana ka mid ahaa marka qadiga waxaynu u jeednaa shaygii cusubba qadi saasaa loo yidhahdaa lianna maa kaana khaalisan kaana mustamiran qadan wuxuu noqonayaa mid markaa daa'imaya oo qadan cusub fii kulli xiinin wakhti walba wamaa kaana liqaradin waxay u sugnaaday ujeeddo daraaddeed u sugnaaday yacani ujeeddo adduunyaa loo jeedaa zaala waa markaa baaba'ayaa waa tegayaa cinda adafari bihi marka lagu guulaysto ayuu baaba'aya fafaata maa qusida lahu waxaa tegaya wixii looga jeeday waa tegayaan wixii looga jeeday waa la waayayaa waa tegaya wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa waa in baraha dadka cilmiga barayaa barista uu cilmiga baraayo waa inuu uga jeedaa ilaahay wejigiis ikhlaas waa inay ka tahay ay arkaa iyo maqlaa iyo dadka cilmi baan leeyahay iyo dadkaa ka mudan ahay waa inaan ujeeddadiisu ahayn manaasib adduunyo iyo magac inuu ku helana waa inaan uga jeedin jagooyin in lagu siiyo waa inaan uga jeedin adduunyo waa inaan uga jeedin intaa midnaba waa in muraadkiisa aynay ahayn hal masalaa jirto oo ku saabsan marka la baraayo masalan qur'aankaoo kale culammadu ay khilaaf geliyaan tacliimtiisa ma lagu qaadan karaa ujro ama mushqaayad mise laguma qaadan karo nasku waa ku cad yahay masalada ku saabsan ruqyada tufitaan oo kale markay tahay in ujro lagu qaadan karo xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam baa sariix ku ah oo ku cad laakiin tacliim markay ku saabsan tahay qur'aan dad la barayo wax ma lagu qaadan karaa mise laguma qaadan karo oo mas'alo ixtimaal leh fuqahaduna isu khilaafeen almadaahib alarbaca culammaduna ay ka leeyihiin laba qowl ay ka leeyihiin qowl odhanaaya laguma qaadan karo iyo qowl odhanaaya waa lagu qaadan karaa waa bannaanta culammada odhanaysa laguma qaadan karo waxay deliishanayaan bacdu alaxaadiis oo la soo wariyey oo tilmaamaya in waxa weeye qur'aanka inaan cid waxba lagu weydiisan iyo inay iman doonaan qowmun yatacajaluunahu walaa yata'ajaluunah iyo axaadiis la mida laakiin axaadiista culammada badankoodu way daciifinayaan inkastoo culammada qaarkood ay soo dhoweeyeen oo sheekh albaani uu markaa xoogaa isu ququweeyey eh, badanka culammadu way daciifinayaan axaadiistaaso waxay leeyihin ma sugna laakiin xadiis yacnii sheegayaa jiraa iqra'u alqur'aana xadiis tilmaamaya qur'aanka akhriya walaa tajfu canhu walaa taqlu fiihi walaa ta'kulu bihi qur'aanka jafa ha ku samayninoo ha ka dheeraanina oo qiraa'adiisii iyo dee ha dayicina yacni markaa waxa weeye barashadiisi guluwina ha ku samayninoo ha ku talax tegina walaa ta'kulu bihi waxna ha ku cunina waxna ha ku cuninana waa caam kollayba ruqyadii waa laga reebayaayo xadiiska ruqyadu waa khaas xadiiskanna waxa waa caam wala taakuluu bihi qur'aanka wax ku cunina ibnu xajar wuxuu odhanaya isnaadkiisu waa qawi saasuu odhanay waxaa kaloo jira xadiiskii ku saabsanaa ruqyada laftiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi inna xaqa maa akhadtum calayhi alajra kitaab ullah waxaa ujro ku qaadataan waxaa ugu xaqnimo badan kitaabka ilaahay ruqyadaana sababtu ahayd oo ku soo aroortay cumuumka xadiiska laftiisa culammada qaar waa deliishadeen cumuumkay deliishadeen haddii la yidhaahdo sabab buu ku yimina waxay yidhaahdeen alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibrada iyo tixgelinta waxaa le lafdiga caamnimadiise sababta gaarnimadeedu tixgelinta ma leh ee haddii sabab gaara markaa nas ku yimaado oo nasku laakiin lafdigiisu caam yahay cumuum baa loo qaadanayaa loogu camal falaya marka cumuumkaana tacliimtii waa soo gelaysa weliba waa hadal mustaqilli bilifaada ahoo faa'iidaynta markaysa markaa la madax bannaan weeye marka waa noocii markaa lafdigiisu caamka ahaa ee cumuumka loo qaadinay marka xaaladda caynkaasa waxaa iska hor imanaya laba xadiisoo mid waliba caam yahay wala ta'kuluu bihi iyo ina axaqa maa akhadtum calayhi alajra kitaab oo isaguna xagga kale caam ah laba caam baa iscaariday keebaa ka kale lagu khasisaya keebaa mukhasis noqonaya keebaase mukhasas noqonaya keebaa la khasisaya keebaase wax khasisaya waxay u baahan tahay tarjiix kaloo ka baxsan hadday laba caam iscaaridaan mid waliba wejina caam ka yahy wejina khaas ka yahy kala hormarintoodu ama takhsiiskoodu waa adkaadaan hadda kan waxa weye waa laba cumuumoo toos ah ee ma aha cumuum min wajhin iyo khusuus min wajhin hadda ma aha noocii maaha waa laba caam mid waliba wuxuu ku saabsan yahay qur'aanka iyo wax ku qaadashadiisa walaa taakuluu bihi qur'aankii waxaa ku cunina waa caam xataa ruqyadii baa soo gelaysa laakiin xadiiskaasi waa khaaso waa laga riibi laa ishkaal kanna ina xaqa maa akhadtum calayhi alajra kitaab ullah isna waa caam waxaa laysku ysku waafaqsan yahay waxaa ka mid ah ashyaada aan tacliim ahayn ruqyana ahayn inay mamnuuc noqonayso xadiiskan ku soo aroorayso oo mamnuuc bilijmaac ay tahay sida waxa weeye markaa masalada ku saabsan amwaadda in qur'aan loo akhriyo in la yidhaahdo kaalay waalidkay qur'aan u akhri ujraanu ku siinayaa ta noocaasa ujradaas inaynay bannaanayn culammadu waa isla oggol marka xadiiskan walaa ta'kuluu bihi baa la gaar noqday kaasaa la gaar waxaa daba jira xadiis isaguna tilmaamaya idhab faqad ankaxtukaha bima macaka min alqur'aan oo isaguna saxiixa ku soo arooray ninkii waayey gabadhii wuxuu ku mehersado qofkii dumar ahayd wuxuu ku mehersadu waayey guurna waa dooniyey ba mahan gabadh guur u diyaarina meeshay timi oo nafteeday nebiga u hibaysa nebiguna calayhi salaatu wasalaam kama ma ajiibin markii oo ma yeelin yacni waa eegay deedna waa iska jeestay qofku wuxuu karaahiyeysanayoo lama waajihi jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu markaa waxawaye diidmo markii ugu jawaabo dee qalbi jab iyo waxbaa ku imanaya soo maa waa ka aamusay indhihiina waxaweye waa waa la laabtay gabadhii markii aragtay inaan loo jawaabin waa iska fadhiisata nin saxaabiya ayaa wuxu uhi yaa rasuula allaahi haddaan xaaje u lahayn adigu wax dana aanad ka lahayn aniga ii guuri ya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yacnii la kaalay waxaan kuugu meheliyo dabeedna wuxuu waa tegey ninkii waa soo noqday wuxu uhi hamahayo hadday gabadhi dee ku raalli tahay sidaa in loogu guuriyo ay la sabrayso dee loo diidi maayo ya sidaa hadday ku raalli tahay ku wada sabrayaan nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam iltamis walow khaataman min xadiid waa barado wax raadi kulay ku tahay kaatumbira kaatumbira kulay ku tahay ninkii waa tegey waa soo noqday tiina waa soo waayey maxaad haysaa aygaan hayaa buuri hataa dhar badan ma haysto ninku dharku dee waa yaraayo casiis buu ahaa ya dabeedna wuxuu yidhi marka dee intaad gashantahy mar hadday tahay go'aad xidhan tahay haddaad yada saarto adiga waxba kaagama saarraa waxba ku hadhi maayaan haddaa adigu ku saaran yahayna dee yadii waxba kama gaadhin markaasuu yidhi markaa maxaad ka haysaa qur-aan markaasuu u sheegay qur-aanu xafiidsan yahay waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam idhab faqad ankaxtukaha bima macaka min alqur'aan ardoo tag waxaan kugu guuriyey qur'aanka kuwa heliya ayaan kugu guuriyey muqaabilkiisa riwaaya abi daawuudi waxay sheegaysaa bar facallimha ayay sheegaysaa inkastoo culammada mutaqadimiinta qaarkood ay iclaaliyeen bacdina ay ku weeyeen bacdi baa yidhi waxa loogu guurinayay waxay ahayd oo muqaabilka ahaa sharafta uu leeyahay ninkan qur'aanka wax ka mida xafidsani oo qayb qur'aanka ka mid oo weyn uu xafidsan yahay sharafta uu leeyahay baa loogu gurinaya waayo sharafta ninkuu leeyahay gabadhii way ku intifaacaysaayoo sharaftii waxbaa ka gaadhaya marka la waa zawjatu fulaan tantaficu bi hada sharaf ya oo macno tacliim umay fasirin bacdii culammada ka midi laakiin jamaahiirta culammadu waxay u fasireen macnaha in looga jeedo tacliim riwaayadaasna waa soo aroortay sida awlaha ee arjaxiina waxay tahay waa in tacliimta loogu jeedo calaa haada waxay culammo badani ka deliishadeen haddii tacliimta qur'aanka ee muqaabil looga dhigay yacni bannaysadkii budciga la bannaysanayay bimacnaa meher laga dhigay tacliimtii oo xubnihii tarankaba lagu bannaysanaayo lagu xalaashanayo oo meher uu noqonayo in cunto lagu bannaystaana wax la cuno maa cala sabiil awlaa ayaa in badanoo culamada ka mid yidhahda calaa kulli xaal masaladaasi waa masalo tawiilat dayl ah culammaduna ay khilaafkeeda ka hadlaan waxaana jirta haddii markaa waxaa la yidhaahdo qur'aanka baristiisa waxba laguma qaadan karo waxaa ka dhalanaysaa maadaama xukuumaad baytulmaalka wax ka siinaysaa aynay jirin macallimiintii qur'aanka dadka baraysay dee in qur'aankii cidba la bari waayaa ka dhalanaysa waa la isla ogol yahay haddii baytulmaalka waxa laga siinayo inay markaa u bannaantahay inuu qaataa oo dadka markaa baytulmaalka in laga siiyo a'immada iyo waxa weeye markaa mudarrisiinta cilmiga dhigaya iyo mucallimiinta qur'aanka dadka baraya iyo a'immada masaajidda tujinaysa iyo mu'adiniinta ka addimaysaa dee waxa weeye markaa hantida caamkaa laga siin jiray taasina inay u bannaan tahay khilaaf kuma jiro khilaaf kuma jiro laakiin xilka caynkaasa cid yacni markaa xil qaaday oo baytulmaalka ka siinaysa xukuumaad taa ilaalinaya oo yacni iyagu markaa dar yeelaya haddii ayna jirin haddii la yidhahdo dadkii waxba kama qaadan karaan waxaa ka imanaysa inaan qur-aankii cid la barin oo cidda tabarruc ahaan u dhigaysa iyadaan waxba ku qaadanayn waxay noqonayaan wax qaliil ah ummadda qur'aanka u baahanna way fara badan yihiin marka taasna mafsadada noocaasa ka imanaysa calaa kulli xaal qowlka insha allahu fiicani waxa weeye waa in marka ay bannaan tahay in lagu qaato yacni markaa saas siida wey inay bannaan tahay bay noqonaysa waxaa la soo naqliyaa bacdu salaf inay samayn jireen qur-aanka iyagoo mucallimiin ah ayaa waxay beri jireen ilmaha waxyaalo kale sida kitaabada iyo qoraalka iyo yacni marka waxa weeye xisaabta iyo qoraalka iyo markaase waxay odhan jireen qaadashada waxaan u niyoonayaa qoraalkaan baray farta qur'aanka tabarruc baan u baray laakiin qoraalka iyo xisaabta iyo markayse marka waxyaalaha caynkaasee kale aan baray ayaan u niyoonayaa inaan markayse marka ujrada ku qaadanay taasina waa nooc marka waxa weeyaan ay kollay bacdu salaf sameeyeen waayahay waxyaalihii ka ziyaadada ah ee dee markaa aan ahayn yacni markaa qofkii dee in la baro iyadu markaa in wax lagu qaadan karo ishkaal ma leh yacni markaa sida qoraallada ay sheegeen iyo waxyaalaha la midka ah wuxuu yidhi kollayba laakiin waxaa la ogaadaa wixii markaa looga jeedo in ama magac lagu helayo riyaa bay noqonaysaa dadku waa kugu ammaananaya magacaad ku heshid ama la isleeyahay mansib iyo aad ku gaadhid shago iyo derajo ama qaadinimo ama wax la mida hala arko cilmigaaga oo dabeedna markaysa marka waxaan yani derajo lagu siiyo ama markaysa waxaa mansib ha lagu dhiibo taasi inay madmuum tahay waata ku soo aroortay nusuusta axaadiista qaar ay ku soo aroortay waciiddaa ku soo arooray goodiyo loo goodiyaayo oo loogu goodiyaayo dee waxaweye ciqaab loogu goodiyaayo walaa yamtanicu min tacliimi axadin iskama daynayo barista uu cid baro likownihi hayra saxiixi niya inaan niyadiisu wanaagsanayn daraaddeed inuu u baro isagama daynayo oo uma diidayo qofbuu ku ogaaday niyo wanaagsan inaanu barashada uu cilmiga baranayo kala hayn xaalka caynkaasa ma odhanaayo kan cilmiga bari maayo fa innahu yurjaa lahu waxaa loo rajaynayaa xusna aniya niyo wanaagga waa loo rajaynaya oo cilmiga hadduu sii wado yacni waxa weeye marka dambe inuu niyadiisu wanaagsanaato ayaa la rajaynaya la filayaa marka in niyadiisu marka hadda aynay wanaagsanayn cilmigii looga dayn maayo waa lagu wadayaa wacdiga iyo waxa uu maqlayo iyo waxa uu arkayo ee waciidada iyo nusuusta iyo boorinta ikhlaaskiiyo niyada la boorinaayo ayaa marka waxaa ka imanaysaa badiba in niyadiisu dib ka wanaagsanaato wa casura fii kaiirin min almubtadi'iina tasxiixu niya waxaa laga yaabaa inuu ku adkaado fii kasiirin in fara badanoo min almubtadi'iina kuwa cilmiga bilaabay ka mid a tasxiixu niyati niyada inuu saxgareeyaa inay ku adkaataa laga yaabaa falimtinaacu min tacliimihim in layska daayo baristooda cilmiga la barayo hee yu'addii wuxuu geeyaysinayaa sababayaa ilaa tafwiiti kasiirin min alcilmi inuu tagsiiyo in badanoo cilmiga ka mida maca annahu yurjaa lahu iyadoo lala qabo in loo rajaynaayo tasxiixuhaa niyada inuu sax gareeyo idaa anisa bilcilmi markuu cilmiga weheshado inuu niyadii saxo iyadoo saa la rajaynaayo waqad qaala bacdu salafi waxay yidhahdeen salafka qaarkood talabna alcilma ligayri illaah waxaan u doonnay cilmiga ilaahay dartii waxaan ahayn baannu markii hore u doonnay oo ku bilownay barashadii cilmiga aanu baranayna markaannu bilaabaynay waxaannu cilmiga u raadinayna u doonaynay ligayri illaahi ilaahay dartii waxaan ahayn ujeeddo kaleaanu ka lahayn iyo wax la mida fa abaa an yakuuna ila lilaah bacdu salaf baa laga soo naqliya waa diiday cilmigu ilaahay dartii inuu u sugnaado mooyaane yanii markii dambe isagii baa nugu soo dabaalay inaannu marka waxawe niyadii saxno macnaahu macnihiisu waxa weeye kaanat caaqibatuhu ansaara lilaah wuxuu noqday cidhibdambeedkiisii inuu cilmigii noqday mid ilaahay u sugan oo ilaahay dartii loo barta uun sidaas yada ayuu markii dambe noqday wynbagii an yu'adiba almutacalima cala altadriiji bilaadaabi asaniya wayenbagii waxa u habboon mucallimkii an yu'adiba almutacallima inuu edbiyo ka cilmiga baranaya cala atadriiji qadarqadar iyo siyar inuu ugu markaa edbiyo ayaa habboon bilaadaabi asaniya aadaabta korraysa waxaa loo jeedaa aadaabta wanaagsan washiyami iyo dabeecadaha almardiyati laga raallida yahay inuu markaa ku edbiyo qadar qadar iyo sisi yarna ugu edbiyo ayaa fiican oo bimacnaa uu wixii markaa aadaabay qalloocan uu ka waaniyo u yidhahdo saa iska dah wa yuxarida iyo inuu ku tirtirsiyo ku booriyo cala alikhlaasi waasidqi waxusni niya cala alikhlaasi in camalka ilaahay loo saafi yeelo wasidqi iyo runta inuu ku booriyo iyo waxusni niya niyada wanaagsan inuu ku booriyo ayaa habboon sheekhu waxa uu tilmaamayaa ullah faraha dadka cilmiga barayaa markuu inoo soo sheegay aadaabta wanaagsan inuu ku sifoobo ayuu halkanna wuxuu inoogu sheegayaa cilmiga cidduu baraayo waa inuu aadaabta wanaagsan ku tababaraa oo ku edbiyaa oo waxa xun ka reebaa oo waxa wanaagsan amraa oo akhlaaqda wanaagsan u tilmaamaa aadaabta koraysoo dhan yani si qadar qadar ah tadriijka waxaa loo jeedaa si aan mar wada ahaynoo dee haddii qofkii waxaa dhici karta marka uu cilmigii ku cusub yahay waxyaalo badanoo qallooca inuu iska yeesho marka maalinba in in laga saxo maalinba in lagu edbiyo yacni marka waxa weeye saasaa laga tilmaamaya ta'diibkanna waa tarbiyadii weeye waa shayga hadda la yidhahdo tarbiya laga cabiro marka leeyahay altacliim watarbiya waxa weeye waa waxbarashada iyo barbaarinta marka barbaarinta maxaa lagu barbaarinayaa lagu korinayaa akhlaaqda wanaagsan iyo dabeecadda wanaagsan in lagu barbaariyo ayay tahay wa yuxarida iyo inuu ku booriyo ku tirtirsiyo ikhlaaska iyo niyo wanaagga iyo runta ikhlaasku waa asalkii weeyi iyo niyada wanaagsani nusuus iyo adilo badanna waa ku soo aroortay inama alacmaalu biinniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin yacnii adilo badan baa ku soo aroortay waa garanaysaa cilmiguna wuxuu ku barakoobayaa niyada wanaagsan ee cilmiga lagu galo qofku hadduu markaa cilmiga markuu baranaayo niyo wanaagsan uga jeedo waa barakoobayaa cilmigiis haddaanu niyo wanaagsan uga jeedinna barakoobay marka niyada wanaagsani waxay leedahay barako ayay leedahay marka in niyada la wanaajiyo aad iyo aad bay muhim u tahay ikhlaaska lagu dadaalo loo sheego waciidada ku soo arooray haddii markaa qofka niyadiisu qalloocato oo barashada uu cilmiga baranayo uga jeedo yacni riyaa iyo istus iyo magac inuu doonaayo iyo wax la mida waxyaalaha naarta lagu galu ka mid noqonaya cilmigu marka haddii sidaa loo doono doonista sidaa loo doonayaa naar lagu geliyaa niyo wanaag marka lagu galiyo ikhlaasna oo sidaa cilmiga lagu baranayana dee jannu sababaya man salaka ariiqan yaltamisu bihi cilman sahala allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna waa marka niyadu wanaagsantah laakiin niyadu hadday xumaato waxay noqonaysaa ariiqii naarta lagu gelayey ayuu noqonaya waa garanaysaan xadiiskii eh, abu hurayra ee muslim saxiixa ku soo wariyey ee tilmaamayay waxa weeye saddexda ugu horreeya ee eh, naarta la gelina waxaa ka mid ahaa mid waxaweye qur-aankii bartay akhriyayeyna una bartay una akhrinaayey iyo arkaay maqlaay wuxuu noqday miduu markaa niyadaa xun ku galo naarti runta waa inuu ku barbaariyaa oo ku booriyaa in waxaweye runta lagu dadaalo iyo sidqiga yacani la run sheego oo beenta layska jiro qofkuna waxaanu markaa waxa weeye ku sifaysnayn iyo waxaanu ahayn inuu sheegtaa been bay noqonaysa marka beentu waxay noqonaysaa ficil iyo qowl bay labada mid walba noqonaysa ya ficil iyo qowl ayay marka labada mid walba soo gelaya marka xagga qowlka iyo xagga ficilka mid walba in sidqi lagula yimaado oo lagu run sheego oo lagu run sheego wayenbagii an yuraqibahu fi lcilmi wa yudakirahu bifadaa'ilihi wa fadaa'ili culamaa waxaa kaloo habboon an yuraqibahu inuu jeclaysiiyo fi lcilmi cilmiga inuu jeclaysiiyo habboon wa yudakirahu uu xasuusiyo ku waaniyo bifadaa'ilihi cilmiga fadiiladiisa iyo wanaaggiisa wa fadaa'il alculamaa iyo fadligay culammadu leeyihiin iyo darajaadkay helayaan ayuu ku boorinayaa si ugu tirtirsiyo cilmigii oo samaynayaa tarkiib wuxuu jeclaysiinayaa cilmigii cilmigu fadliguu leeyahay iyo wanaag buu leeyahay iyo fadaaisha cilmigu leeyahay iyo culammadu fadligay leeyihiin kullu dalik waa xasuusinayaa siuu cilmigii ugu boorriyo cilmigina ay u jeclaadaan cilmigina ay u jeclaadaan de cilmigiina waxa weye waxaa ku soo arooray fadli badan yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutu lcilma darajaat ya cilmiga iyo iimaankaba dadka waa lagu rafciyaa waa lagu kor yeelaa sare ayaa loogu qaadaa cilmiga waxaa lagu gaadhayaa dee in sawaabkii qofka u socdo hadduu cilmi qofka ka hadho ow cid cilmigii baray amaba markaa kutuba uu qoray laga faa'iidaysanaayo waxaa ka imanaysa inuu waxaweeye sawaabkiisi iyo ajarkiisu inuu socdo idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu ila min alaas sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay hadduu aadamigu dhinto camalkiisu waa go'ayaa saddex mooyaane saddexdii maxaa ka mida waa sadaqatin jaariya sadaqo jaariya waqaf oo soconaysa aw cilmin yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaaco ha ahaado cilmi uu toos cid u baray ama ha ahaado cilmi markaa ka hadhay oo uu kutuba qoray iyo wax la mida xataa duruusaha ka duubani waa soo gelayaan markastoo lagu intifaaco la dhegaysto yacni marka ajar baa uga imanaya haddii niyadu wanaagsanayd oo niyo ilaahay dartii ah uu ku markaa ku qoray ama ku duubay aw waladin saalixin yadcuu lah ama ilmo wanaagsanoo u soo duceeya culammadu waxay yidhaahdeen waxaa waalidka ka anfacaya waladkiisa kuma koobna ducada oo ducada marka waxa weeye qof kastoo muslima u soo duceeyaaba ducadaasi way anfacaysaa qofka waa u tegaysa wax kalean ducada ahaynba waalidka waa ka anfacayaan ilmaha maxaa haddaa ducada loo soo gaar yeelay culammadu waxay waxaa loo soo gaar yeelay baraarujin laynagu baraarujinaayo ducada fadligeeda iyo muhimmaddeeda saas aawadeed bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waalidka inaad wax u sadaqadaysato iyo inaad u ducayso waxaa u fadli badan inaad u ducayso ya bacdu ahlicilmi baasaa yidhi marka ducada nafcigeedu waa weyn xadiiska abi daawuud muxuu sheegay qof jannada ku jiraa darajo sarre loo qaadaa markaasuu wuxuu yidhaha ilaahayow tani xagga iiga timi markaasaa lagu yidhaha biistikfaari waladika lak waxay kuugu timi ilmo ubadkaaga ka mida oo ilaahay dembidhaaf kaaga beriyey ayay kaaga timi xadiiska abu daawuud baa soo wariyey waa xadiiskii nabiga calayhi isalaatu wasalaam waana xasan xadiis xujaa wey marka fadliga ducadu waa weynti saas aawadeed ducada waa in lagu dadaalaa waalidada loo ducaynayo qofku naftiisa uu ducaysanaayo waalidadiina u ducaynaayo wakadaa muslimiintana u ducaynaa waa in la farabadsadaa allahuma akfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina walmu'minaat waa inaan la fudaydsan waa muhim weeye ducada aan u soo noqonno sawaabka cilmiga waa loo qoraya sawaabka loo qoraya intuu la ekaanayaa qofkaa cilmiga u baray ee ku camal falay fadliga iyo ajarka uu cilmigaa u ka bartay ka helo in la midaa loo qoraya man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacilih kumana koobna kuu tooska u baray waxaa soo gelaya ilaa yowmi alqiyaama cilmi isaga ka soo jeeda ciddii baratay kuu baray kuu sii baray kuu sii baray labaatan dabaqa hadday socoto ajarkeedu waa u imanaya oo kuu cilmigaa baraa cid sii baray kaasna mid kaluu sii baray kaasna mid kale labaatan dabaqa gaadhsiiye intaba ajarkooda in la eg baa loo qoraya marka ajarku waa lamalaabmaya ba yidhahde in intaba ajarkoodu u imanaayo oo wax la mida loo qorayo xadiiskay ku caddaa xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyay man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri mislu ujuuri man tabicahu ila yowmi alqiyaamah qofka hanuun cid ugu yeedha xagga ajarka waxa u sugnaanaya ciddii raacday ajarkooda mid la mida u sugnaanaya ilaa maalinta qiyaame laga gaadho ciddii raacday ajarkoodii in la eg ayuu helaya marka xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey kii kaleynu soo sheegnay waafaqsan yahay laakiin waa sii tafsiilinaya waa sii caddaynaya ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen oo shuraaxda axaadiista ka midii sawaabkaasi waa lama laabmaya masalan qof buu cilmiga baray qofkuu cilmiga baray qadarkii uu ka bartay sawaabkiisii in la eg baa isagana loo qorayaa kanna ajarkiisii waxba laga nuqsaamin maayo kaasaa mid kale sii baray kaa kalena isaga maxaa uga imanayaa intaa in la eg soo ma aha kanna waa u lamalaamaysa dee kanna waa u lamalaamaysa zarqaani sheikha la yidhahda shuraaxda muwada'a ka midii wuxuu odhanayaa dabaqadda koowaad waa ku tooska u baraye ajarkiisa in la-eg baa loo qoraya dabaqadda labaad labaa lagu dhufanayaa ajarkiisa oo labanlaaban baa looga qorayaa kuu baray kuu sii baray ka saddexaad isagana labaa lagu dhufanayaa kan laba ajar baa looga qoray sumaha ka labaad ka saddexaadna waxaa looga qorayaa afar ajar ka afraad siddeed ajar ka shanaad lix iyo toban ajar labaa lagu dhufanayaa ka waxa weeye lixaad laba iyo soddon ajar saasaa loo wadayaa ka tobnaad asharkaasi wuxuu noqonayaa kun iyo afar iyo labaatan laban laabuu noqonaya ka koob iyo tobnaad dabaqadda koob iyo tobnaad laba kun iyo siddeed iyo afartan buu noqonaya bu saas aawadeed ba mutaqadimintii aan la gaari karin waayo diinka dadka dambe soo gaadhay dee dariiqoodu ka soo gaadhay yaa saxaabadii nebiga cid gaari karta saabiqiintii cid gaari kartaa ma jirto cid asxaabtii nebiga gaari kartaa ma jirto ummaddoo dhammi waxay khayr samaynaysana dee isagoo labanlaaban oo labanlaaban oo dee intee goor labanlaaban aanaynan garan karin ayay nebiga calayhi salaatu wasalaam loo qoray marka sawaabkii ajarkii wuxuu noqonayaa mid aad u labanlaabmaya ayuu noqonayaa mid aad iyo aad u labanlaabmaya ayuu noqonayaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk